gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigyagigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran ka go'ay golegole u duday garabgarab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday biyogal iyo webi goor la daray lama kala garto kala mana gurmaan abi wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xogurays idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku kudhiib mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo isniin ay sii baxayso talaada ayaa soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha sagaalaad sannadda labada kun saddex labaatanka qodobada caawa barnaamijka xogwaraysi aad ku maqli doontaanna waxaa kamid ah qarax khasaare geystay oo maanta deegaanka mareerey ee degmada afgooye lagula eegtay gudoomiye ku-xigeenkii deegaanka haddaba maxaa khasaare ah oo intaa dheer oo ka dhashay qaraxaas saddexda asbuuca ku dhimatay iyo islaan kala ku dhaawacantay haddii belidka gudihiisaas ahaa lahay faaraha caadas baaxad yeeshan lahay guddoomiyaha habeenkii iyo labadaas gufoodoo shacabka ku dhinteen faahfaahiino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal khasaare geystay oo ciidamada dowla deegaanka soomaalida iyo oromada u dhexeeya oo ka dhacay duleedka magaalada jigjiga wararkii ugu dambeeyan idiin gudbi doonaa saaxiibayaal ciidamada xooga dalka dadka deegaanka iyo culimmada ahlu sunnana waxa ay maanta si buuxda ula wareegeen magaalada camaare ee gobolka mudug haddaba waxaan eegi doonaa waxa ay camaare kula kulmeen camaare gudaheeda maanta waxaan ugu tagnay meydad ay u tabar iyo tala waayeenoo dhexyaalla marka insha allah haddana ma ka sahari doonne waanu sii daba joogi doonaa xanuunka iyo dhibku iyo kulaylkuna ku soco doonaa insha allah qarax ay ku dhinteen in ka badan lix askarina waxaa abaanduulihii tali waa abaanduulihii guutada tobanaad ee ciidanka xoogga dalka lagula eegtay inta u dhexaysa degmooyinka luuq iyo doolow ee gobolka gedo waxaa sidoo kale caawa ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey howlgalada ciidamada xoogga iyo kuwa deegaanka ay ka wadaan deegaanka waa deegaano hoostagaan idhaahdee degmada mahanday ee gobolka shabeelaha dhexe hadaba waxaan eegi doonaa cidda ku gacan sareysa howlgalada halkaasi ka socda aada iyo aad aan uga gacan saraynaa oo hadda meelo yaryaroo godadahu ay ku jiraan muugiyo caawa qoraxda isugu kaaya dhacday shalay sidoo kale soo darab sidoo kale haddana insha allahu waxaa dhiman webiga inaan dhaafsiinaan rajaynaynaa qodobadaas iyo qodobadii kale nugu soo korro intaan barnaamijkeenu ku guda jirna ayaad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb kaha ah gabagabadana waxaad ku maqli doontaan islaam soocan baa eebow allahayo adiguna nataagi salaad cabdulle cumar ayaa farsamaynaya saaxiibayaal waa mar kale iyo xog waraysi cudud xoog leh iyo ciirsi dowladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuriyaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo ansaxiyo godogodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti aboon ayaa idin leenahay haddii aynu ku bilowno waxaa qarax lala eegtay gudoomiye ku-xigeenkii deegaanka mareerey ee degmada afgooye waxaana uu ku geeriyooday qaraxaasi lala eegtay iyadoo sidoo kale tiro kale oo dad shacabaha ay la geeriyoodeen gudoomiyaha ilaa iyo saddex ruux ayaa la xaqiijiyay inay qaraxan ku geeriyoodeen oo ka dhacay deegaanka mareerey oo qiyaastii toddoba kilomitir u jira degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha deegaanka mareerey cusmaan xuseen cali oo birka ku magacdheer ayaan wax ka weydiinay khasaaraha ka dhashay qaraxaasi iyo nuuca uu ahaaba qaraxa halkaasi lagula egtay gudoomiye ku-xigeenkiisii boqol oraa ka dhacday deegaanka bareeriya aniga ka ahay beria xanuun badan aa ka dhacday bareeriya afkeeda waa meesha laga soo gelaayo labada buundo dhexdooda qarax la dhigay maanta maxaa ka dhashay eh, marka oo khasaaro ah eh, khasaaro oo aada ah, uweyna ka dhashay waxaa ku dhintay walaalkeena ilaah u naxariistee guddoomiga habeenkeygii eh, oo marna walaalkey marna saaxiibkeeda ahay cali cumar muuse mm-hmm. aa ku dhintay agu geeriyooday iyo laba qofoodoo saxabaha ku dhimatay kasaaruhu muxuu dhaafsiisan yahay intaa wallaahi khasaaraha horta labada saddexdaas ruuxa ku dhimatay iyo islaan kala ku dhaawacantay haddii beledka gudihiisaas caalahay faaraha caadas baaxad yeesha lahay saddexdaas qofood iyo gabadhaasa ku dhaawacantay oo hadda isbitaal loo soo qaaday iyo saddexdaas dhimatay gudoomiyinka haweenkii iyo labadaas gufoodo shacabka ku dhinteen e, e, e dantaasna ku dhaawacanta oo xaamilada ee afguraal waxaa loo soo qaaday magaalada muqdisho hasaarna waa intaas markii ugu horreysay miya oo qarax halkan uu ka dhaco markii ugu horreysay maaha inta ka hor oo laga joogo muddo badan maqaayi oo ku taalo banaanka taas ugu taalo maryay afkeeda waxaa ku dhima qaraxa maqaayida dusheeda la dhigay waxaa khasaarida ku dhacday eh, gabadhii maqaayada iskaleheed hmm. lug iyo gacanay ku beeshay hmm. goolay dhashayna eh, gacanta ka jabtay wiil ay dhashayna waa ku dhintay wiil kalena waa ku dhintay tookadaana lama eh waayahay khasaarahan soo gaaray maamulkii goobta eh, muxuu ka dhigan yahay sow meesha kama muuqato in feejignaan aadan samaynina waa jirtaa meesha tuulada mariiri aaleyfu juglaan ku jirtaa waxaa keenayo meesha mariiri ciidan madigana ciidanka maalintii is jooga haweenkii waa xerada saaada marka waxyaabaha oo hadda qarxaayo oo meelaha la keenayo haweenkii way maan maalintii ma ah mm. waana ogtaa meel ciidan iska maqan yaaba xilana waa laga samaysanaa waana wixii tobar eh ciidamada oo oo meesha hadda noo joogo mm-hmm. adiyahay military adiyahay daraawish wixii tobar eh oo dadaal eh waa dadaalooyin mm-hmm. iyo maamulkiiba waa dadaalooya laakiinse goob oo ma haweenkii laga maqan yahay waa unasiirada waa dareemi karaa ninkii waxgarad eh maayna ma aha hawaanaan ma aha marka qaruxu uu dhacaya xaggeed ku sugneed ma la socotay guddoomiye ku-xigeenka mise mala soconayna degmada afgoyaan joogay saldhigaan kusugnaayo waqtigaas qaraxa dhacay waa gartay gudoomiye ku-xigeenka iyo askartiisa joogeen askarta marka dhinac kale joogeen asiga iyo labadan kaleo dhimatay isla taaginayeen hoygiisa miyaa jira marka gudoomiyaha oo ereada ku yilay mise howlo shaqo ay u taga goobta eh, mareeri waa joogaanba maalin kasta joogaanba maalin kasta la joogaaba deegaanka maalin hol shaqo kaligeeda ma ah maalintii deegaankii waa deegaankii aan ka dhalanay maalin kasta waaba la joogaabo nin adiga kugu soo maqan waa ogtaabo eh, adiga waxaa iska fiiriyeysaa danta kale oo arimaha eh, bulshada u shaqeyeysaa mhm. adigana waa lagugu soo maqan yaha qaabka horta waxay un saasa u dhaceen qool mhm. eh, shaqana waa u joogi deegaankana waa shaqadiisa waaye shaqadiisiyaas nahaystay mhm. oo deegaanka marka nimankaana waa ogtaata adiga celeeska meel kastaska jiraa soomaaliya iska yaalaabo asigana waqtigiisiyaa soo gala ilaah u naxariisto janadii firdosi ilaa ka waraabiyo insha allah hadda marxuumka meydkiisii xaguu yaalaa oo la geeyey mise la aasay waa mareeriyaa lagu aasay meeshaas ku dhashaas ku dhintay caradiisas u dhintay deegaankiisasna ku dhintay deegaankaana lagu aasi waa la aasi la aasi deegaanka ilaa iyo mise ayuu afgooy u jiraa afgooy lix kilomitr dhanka u kaga beegan yahay afgooy afgooye waxaas kaga beegan yahay dhinaca qoraxda qorshayaal aad ka degsateen eh, inaad kaga hortagtaan waxyaabaha ladiga ku aha ammaanka sida qaraxan oo kaleeto ma jiraan marka wallaahi eh, eh, meeshaas ammaankeeda waxaa u xil saaran ciidan iyo taliyaa jooga u xil saaran taliya axmed xasan siyaaga u xil saaran walaalkeena qaraxdaasiyo wixii karaankiisa oo tawrna waa dadaalu hayaa mm. haddana ku wax walba oo dhacna cashiraa laga bartaa cashiran ka baranay insha allahu waxaan eh, ku dadaali doonaa inaan eh, dib dambena arrinkaas usoo laawan si la yidhaa eh, howlgalka meel kasta waa ka socdaa laakiinse <clears throat> degmada afgooye afgooye gudihiisa maayn banaanyihiisa iyo waxaas howlgalkaas maba ka jiro maka socdabo mm. weli waxaan ma dhigi karaa gobolka shabeelaha hoose anaga macnaha tirsannahay mm. shabeelaha hoose howlgalkaas weliba ma imaaninbo dowladda meesha ay ku maqantaa iyo howlgalka ay cadka uhaaso qof walbana waa ogi hadda gobolka shabeelaha hoos hadda howlgal ka socdo oo meelha la xiriyey ama meelha hadda dowladda qaqabatay eh, hadda oo ma jirtaba dowladda waxay ka digantaa gobolka shabeelaha hoose dhinaca eh, bariyeeyo qoracsinle dowladda eh, ma xukunta nimankaas ah xukumaan annaga haddii ah, howlgalkaas oo gobolka soo gaaro dhibkaanba maba jirabo mana jirteenbo olgalka meelaha kalaas ka socdaa anigana wixii karaanteena ee oo nagu aadan waana ka qayb qaadayna insha allah cusmaan xuseen cali oo birka ku magac dheer oo ah gudoomiyaha deegaanka mareerey ee hoostaga degmada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose ayuu ahaa wuxuu nagu warbixinayay qarax miino oo maanta ka dhacay deegaanka oo uu ku geeriyooday gudoomiye ku-xigeenkiisii ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran wanaag saaxiibayaal haddii aynu eegno markana ah, faahfaahinno dheeraad ayaa kasoo baxaya dagaal khasaare dhaliyey oo ciidamada dowla deegaanka iyo oramada ku dhex maray duleedka magaalada jigjiga balse dib ayaan ugu noqonaynaa qodobkaasi haddii aynu markana ah, u jaleecno dhanka gobolka mudug ciidamada xooga dalka iyo dadka deegaanka iyo culammada ahlu sunna ayaa waxa ay la wareegeen maanta magaalada camaara ee gobolka mudug magaalada ayaa al-shabaab ay banneeyeen waxaana ciidamadu ay la wareegeen galankii dambe ee maanta iyadoo wax dagaal ah aynaan dhex marin iyaga iyo xubnihii ka tirsanaa al-shabaab ee halkaasi ku sugnaa ciidamadan oo kasoo dhaqaaqeen qaarkood deegaanka qodqod oo maalmo ka hor dagaal culus uu ku dhex maray iyaga iyo ciidamada ahlusunna waa ciidamada ahlusunna iyo kuwa deegaankaba iyo al-shabaab halkaas oo khasaare xoogan ay al-shabaab ku gaarsiiyeen ciidamadan maanta soo gaaray camaara ayaa waxaa qeyb ka ah sidoo kale gudoomiyaha degmada baxdo ee gobolka mudug waxaana gudoomiye maxamed cabdulaahi muuseen wax ka weydiinay xaalka caawa magaalada baxdo iyo waxa ay ugu yimaadeen ciidamadii maanta soo gaaray ee uu qeybta ka ahaa bismillahi raxmaan waa radio kulmihi waa dhowahay walaale eh, ogtaa maalmahanba howlgalla lagu sifaynaya tawaariishta deegaamo fara badan looga sifaynaya ka wadnay eh, eryada camaara xinlibi iyo inta ka dhexaysa ilaa iyo eryadaas maanta ayaa ilahay noo suurtageliyey inaan la wareegno eh, degmad camaara inaan la wareegno mm-hmm. in nabadana aan kula wareegno mm-hmm. marka alxamdulilah qabashada camaara maxaad ka marteen marka gudoomiya wallaahi qabarshada camaara waxa weeye waa juhud iyo dadaal badan oo la bixiyey ciidamada xooga dalka ciidamada dowlada galmudug kuwa deegaanka guud ahaan iskaashi guudo lagu socday ayaa lagu qabtay marka alxamdulilah waxa weeye khawaaristiina ilaahay baa garabkooda ka baxay dhibkii iyo daamadii ay umada ku wadeenna ilaahay baa ka kaafiyey insha allah waxaanu rajaynaynaa inta dambe hartayna in ilaahay ka kaafin doono insha allah inta aada howlgalada wadeen wax iska hor imaada mala kulanteen ehm, sidaad ogtahay horta khawaarijta meeshii lagu jebiyo oo ay ku xanuunsadaan oo ay wax ku gaaraan inta badan ma sugaan galab dhaweeto markii dee laba ehm, anu meeshaan isku fara saarna qodqod oo dhibaatada faraha badan ku dhacday oo maydkoodii iyo daawacyadoodii ay kala maaray waayeen ay u adkaysan waayeen xabadii iyo kolaylkiibay iskaga baxeen camaara gudaheeda maanta waxaan ugu tagnay meydad ay u tabar iyo tala waayeen oo dhex yaalla marka insha allah haddana marka sahari doonne waanu sii daba joogi doonaa xanuunka iyo dhibku iyo kolaylkuna ku soco doonaa insha allah howlgallada aad ka wadaan gobolka mudug ilaa iyo mise deegaanaad markaa ku xorayseen inta aad howlgalladan wadeen wallaahi deegaano fara badan baan kusoo xoraynay laga bilaabo ilaa iyo inta meelay afka kaga qaliyaan iyo meelay caadi kaga qaliyaanba laga bilaabo kalxaga gaxe xinlebi seego meesha lera korodhi qoriley sirgo cascas iyo meelo fara badan iyo camaaro hadda aan joogno intaasba waxaweye waanu soo marnay waanu soo sifaynay maantana waa amni dadkuna insha allah nabad bay iyo barwaaqay hadda ku sugan yihiin camaara xaggee xigi doonta marka oo aad ku wajahan tihiin camaara meesha xigi doonta waa meel insha allahu taala aanu rabin inaan ka baahino idaacado waa war security oo war ciidana marka insha allahu anaga qorshooyin baa noo degsan qorshooyinka noo degsanba maalinba taarged baan gaari doonaa inshaalla maantaana gaarnaan ka warbixin doona deegaanada aada qabsateen oo aad kala wareegteen kooxda al-shabaab dadkii shacabka ama ku sugnaayeen mise deegaanada qaar ayay ka maqnaayeen dadka shacabka oo ay ka barakaceen walaala sidaad ogtahaba dad nimankan khawaariijta ah dadka caburin iyo dhibaato fara badan ayay ku sameeyaan runtii dadka deegaamadaas aanu maraynay dad wanaagsan qiiro badan soomaalinimada ka go'an tahay dowladooda jecel dadkooda jecel laakiin dhibaatooyinkii iyo cadowga uu u geystay yacni la wareersan bay ahaayeen laakiin dadku boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaan odhan karnaa dadkaasi way wanaagsanaayeen dhiiridooda soo dhawayntooda iyo siday maaragtay dawladda u jecel yihiin maaragtay waa si aan runtii la qiyaasi karin bal intaasoo la haystay haddana dawladda saas u jecelna ma filayo inuu badan yahay maanta dadka shacabka ah ee deegaanada kasoo jeeda iyo idinka oo deegaanka ka mid ah sidoo kale ciidamadii dhammaan howlgalka ma ku wada jirtaan mise ciidamada ayaa idin hogaaminayo idinka waxaad tihiin dadka ciidamada markii ay qabtaan deegaanada imaanaya walaal ciidamadu deegaanku dib xoreynta ka wadaa deegaamadan khawaarijtu ay haysato iyaga unbaa lafdhabar u ah dagaalkii aanu ka soo bilownay baxdo khawaarijta aan kula galnay baana weli wadnaa insha allahu tacaala waanu rajaynaynaa inaan meel kasta uga saari doono dowladda soomaaliya iyo galmudug na gar nagu siinayaano maadaama dee shacabkii iyo dadkii diyaargaroobeenna dowladduna garab bay nagu siinaysaa diyaargarowgeenniina inaanu ka faa'iidaysanno ayaanu jecelnahay dadka deegaankuna aad iyo aad bay u dhiran yihiin meel kastoonu maraynana waxa weye howlgalka way nagula jiraan dadka deegaanku iyagaana lafdhowr u ah al-shabaab eh, sanadkii hore baxda ay idinku soo weerareen haddana camaaraad ku sugantihiin imise kilomitr amal ayaa u dhexeeya labadan camaara iyo baxda waxay isku jiraan boqol iyo shan kilomitr intaasna waanu daba joognay mm. waanu maalintii horeanu ballan qaadnay ilaahayna u tala saaranay inaana dagaalkooda jooji doonin mm. sidaas baana ilaahay noogu suurtageliyey intaasoo kilomitrna waana soo daba joognay intaa in ka badanna waa sii daba joogi doonaa insha allah in al-shabaab eh, laga faramaroojiyo deegaano dhowr ah oo camaara ay ka mid tahay bacaadweyn ka mid tahay oo gobolka mudug wada dhaca maxay ka dhigan tahay wallahi waxay ka dhigan tahay soomaaliya guulaysatay bay u dhigan tahay maxaa yeelay dad badan ayaa maanta ilaahay ka xoreeyay cadowgaas soo jireenka ah ee gumaadka ummadda soomaaliyeed ee diinta islaamka iyo dadnimada midna aan ogolayn marka xoreynta camaara maanta waxa weeye waxay la mid tahay meelo badan oo soomaaliya ka mid ah oo xoroobay waxaanu rajaynaynaa in soomaaliya inteeda badanna ay sidaasoo kaleeto u xoroobi doonto biidniillah gudoomiyaha degmada baxdo oo ku sugan magaalada camaara ee gobolka mudug ayuu ahaa maxamed cabdulaahi muuse oo inooga warbixinaya xaalka guud ee caawa magaalada camaara iyo howlgalkii maanta ay kula wareegeen ciidamada deegaanka lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran hagaag saaxiibayaal iminkana haddii aynu eegno waxaa maalmihii lasoo dhaafay dagaalo culus ay ku dhex ciidamada deegaanka iyo kuwa xooga dalka oo isku dhinac ah iyo xubna ka tirsan al-shabaab deegaano hoostaga degmada mahaday ee gobolka shabeelaha dhexe khasaare xoogan ayaa ka dhashay dagaalkaasi waxaana la sheegay in kooxda al-shabaab ay ku godoonsan yihiin meel howd ah oo loo yaqaano ciidciidka jimbilow halkaas oo ay isku horfadhiyaan ciidamada deegaanka iyo xubnihii al-shabaabka ah ee ku sugnaa waxaa sidoo kale socday abaabul xoogan oo ka dhan ah kooxda halkaasi ku jirta oo isku urursanaysay maalmihii lasoo dhaafay al-shabaab ka tirsaneed iyadoo ay kooxda cunaqabateyna ay kusoo rogtay dadka beeraleyda ah ee ka agdhow goobahaas ay isku urursanayeen abaabulka oo ay wadeen ciidamada deegaanka ee dega waa dadka dega xadka gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa waxa ay uga hadlayeen sidii kooxdan halkan isku urursanaysa ay uga saari lahaayeen dagaalna ay kula geli lahaayeen waxaa kulamo ay ku dhex waa deegaanka califool dheere oo hoosta ka degmada ah mahaday halka ay ku jiraanna waxa ay u dhexaysaa mahaday iyo califool dheere ciidciidka jimbilow ayaana lagu magacaaba waxaan wax ka weydiinay khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi iyo sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay abaabulka ay wadeen dadka deegaanka suldaan daahir axmed gaabow oo ka mid ah salaadiinta kasoo jeeda gobolka shabeellaha dhexe oo abaabulkan hormud u ah bismillaahi raxmaan raxiim waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo wariyaasha raadiyo kulmiye howlgalkaan biryahan wadnaba anagu deegaanadan waxaan ka mid ahaa odayaasheeda dhaqanka gobolkan shabeellada dhexe iyo hiiraan dhulkan kasoo jeeda waxaan u jooga halkan bulshada soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda markuu ku baaqiyay in cadawgan argagixisada umadda soomaaliyeed laga qabto wixii ka bacdiheedba dagaalka waa ku jirnay maalinba meeluu soo joogiyey hadda meeshaan cadowgu shabeelada dhexe la yidhaaho webiga ka bareeya oo degmadan mahadaay iyo wixii ilaa degmada jalalaqsiya ah degmada caaribarafta dhulkaas u dhexeeya o dhan waxaa laga waardiyeynaya nimanka khawaariijta ahayo webiga dhinaca bariya inuu soo gudubiyo Eh, malayadi horeo la xureeyey haddana hadda adugu waxay isku dayeen inay dib dambe ugu soo noqdaan oo ay mataqaanaa deegaanadii ay dib ugu soo noqdaan maadaaman ay wakti ay biyo ku jiraan marka hadda biyuhu baxeen waxay isku dayayaan inay si ay dadkan baad uga qaadaan tacableyda iyo dadka xoola dhaqatada ah inay haddana dib dambe usoo guriyeyaan ay sameeyeen guryaha bulshada la wada ogyahay dagaal qaraaraana dhex maray ciidamada xooga iyo ciidamada deegaanka oo iska garab diriraaya kooxda khawaariijtana mataqaanaa aada iyo aad aan uga gacan saraynaa oo hadda meelo yar oo gudada oo ay ku jiraan muugiyo caawa qoraxda isugu kaaya dhacday shalay sidoo kale doodarad sidoo kale haddana insha allahu waxaa dhiman dhawowiga inaan dhaafsiinaan rajaynaynaa waqtiyada saacadaha nagu soo aadanay insha allah abaabulka aad ka wadaan halkaasi dadka deegaanada degaxadka labada gobol maxaad kaga arinsateen marka maalmihii lasoo dhaafay in shirar ay ka socdeen deegaanka cali foldheer aan ugu maqaala wallaahi labada gobol dadka degan waa dad walaalaa oo ahla oo dirisa oo walaalaa waxay iska waxay ku heshiiyeen inay cadowga qawaaniida iska kaxeeyaan oo xadkan diilkaba la yidhaaho dhamba laga soomiyo marka sidai dadkuna waxay u tashanayeen inay mataqaanaa cadowgaas iskala deedadaan oy deegaanadooda xoreystaan sidaas igoo ahayna iska garab dirinayaan oy cadowga iska xoreynayaan saacad kasta iyo waqti kasta cadowga uu dalka kusoo shaqeyna waxaa la go-aankay in dadka deegaanadan degan ay isla hawl howlgalaan oy mataqaanaa cadowga iska kiciyaan sidaasaan ku heshiinay waana ku iskula soconaa waxaa jooga gudoomiyihii degmada jalalabsi waxaa jooga gudoomiyihii degmada mahadai waxaa jooga gudoomiye deegaanada tuulooyinka u udhexeeya halkaasaan dagaalka saraakiishii halkaas ku qoreedaa joogta waxay mataqaanaa ciidamada deegaankaa jooga waxaa waaye hal dhinacay isula howlgelayaan inay cadowga soomaaliya kusoo dura ay iska xiribtiraan oo waxna laga bara waayey lagana cibaadaysan waayey lagana soco waayey mataqaanaa isu socodka bini-aadanimadoo dhanna kasoo horjeeda cadowgaasaan mataqaanaa u baday insha allah waxaana rajaynaynaa in ummadda soomaaliyeed sidaas u wada gudub maalmihii lasoo dhaafay howlgaladii socday ciidamada macawisleyda ee deegaanka door noocee ahaya ku lahaayeen aad iyo aad ay uga qayb qaateen dadka deegaanka haweenka iyo dhalinyarada iyo waayeelka ee waxgaradka kulli dhammaantood iyo culamaa udiinka iyagoo gacmaha haysaystaa ayay dagaalkaas ka qayb qaateen maantana guusha timida waxay ku timiday dadkaas inay mataqaanaa ay garasanayaan marka khasaaro maxaa ka dhashay inta la og yahay inta wallaahi khasaaro oo waxyaabo oo oo laba qof oo rayid ahoy ah dadkaas ay mataqaanaa xabadihay kurayeen ay ku dileenaa jiro wax kaleetood oo anigu hadda mataqaanaa eh, oo hadda aan ogahay mm-hmm oo amba ciidamada deegaanka soo gaaray amba ciidamada dawladda soo gaaray ma jirto xubnihii ka tirsanaa kooxda weli waxa ay ku jiraan dhulka keynta ah eh, maxaa idinkaga degsan oo qorsho ah wallahi keyntaas eh, sida aada og ciidamaduna dagaal ay ku hayaan eh, ciidamada deegaanka ee ciidamada dawladuba dagaal ay ku hayaan haddana sida aan wararka ku helayno waxyaabaha oo oo farxadkooda iyo inay webiga ka tilaabayaan inay webiga dardarayaan iyo waxaasoo dhan aan lasoo sheegi hayaa waxyaaba yaryaroo godadka ku hero markay u adkayso waayeen hanaanta mataqaanaa uga imaahaysa ciidamada iyo shacabka inay meesha ka kasii cararayaana na soo gaaraysa hadda caawa eh, saacadahan hadda dagaalka waktiyada oradhaca uu joogsaday eh, haddana insha allahu Eh, hadowna caawa sii bilaaban hadana waagu haduu bariya wixii meesha ku jira waa la shaqaynayaa insha allah waanay dalashadu wadaagi doonaa iyada oo mataqaana aan deegaanadaas iyo iyo iyo kulli cagta aan soo marinayno ood u arki doontiin ummadda soomaaliyeed ay leef ku wada fiirsan doonto saacadaha nagu soo aadan insha allah adigoo dhaqankii ah inaad dhex tagto goobihii dagaalka oo wax ka abaabusho maxay ka dhigan tahay dhaqanku sadoor noocey ahayo dagaalku ku leeyahay dagaalka waxaa laga rabaa sideedaba dhaqanku abaabulka deegaanada iyo ciidamada macawisleyda ayuu shaqa ku leeyahay inay ciidamada milatariga garab diriraan iyo ciidamada qalabka sida sidaas darteedaan u joognaa halkaanan u abaabuleynaa una soo abaabulnay oo wejigii koobaado wejigiisa koobaado hore ilaa hadda oo wejigii koobaad fayskiisa labaad la joogo intaasba waxaan u joognaa ilaa iyo cadowga soomaaliya laga xiribtiraana sidaasaanu sii dhex joogi doonaa duubka dhaqankuna waxaa loo baahan yahay sidaas oo kaleetood inuu nagu daydo oo mataqaanaa rool ka qaato in dagaalkan cadowga laysaga xiribtiraayo ay sidaas u abaabulaan suldaan daahir axmed gaabo oo kamid ah dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe isla islamarka dhexe ayuu ahaa oo iga warbixinaya howlgallo maalmihii lasoo dhaafay ka socday deegaanada dhaca jiinka webiga gaar ahaan dhul hawd ah oo u dhexeeyo califool dheere iyo degmada mahadaay oo ciidciidka jembilow lagu magacaabo gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigyagigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran

garto kaalamana durmaan gunti habeen qof xilaa gartee ingidiba la furo gooraan fogayn haddaan laysla garan dadku kala go'iyo saaxiibayaal mar kale kulanti haboon ayaad leenahay haddii aynu egno markana dowla deegaanka soomaalida waxaa ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada dowla deegaanka iyo kuwa oromada waxaana uu dagaalkan yimid kadib jegboyntii ay dhigteen eh, ciidamada oromada ee dowla deegaanka soomaalida qeyba ka mid ah halkaas oo dagaal culus marka uu ku dhex marayo wakhtigani deegaanka qoloji ayaa la sheegay inuu dagaalku ka socdo welina rasaasta ay isweydaarsanayaan dhinacyada ayaa halkaasi ka socoto inkastoo uu dagaalku markii la gaaray fidnimadii caawa uu qaboobay oo maanta uu ka xooganaa sida hadda uu socdo wariyeenna ku sugan magaalada jigjiga ayaan wax ka weydiina wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda qoloji oo duleedka magaalada jigjiga ah cabdixakiin gamaadiid waa kan waa macsantaha eh, walaal maanta eh, deegaanka soomaalida deegaanka ormada ciidamadooda waxaa dhex dagaal culub iyadoo oo marka laga hor helay ildimaa dagaal dhex maray soomaalida iyo ciidankada weerarka waxaa soo qaaday eh, maleeshiyaad ka tirsan ormada oo xilligaasi ciidan badan oo joogay goobta oo deegaanka soomaalida ay leeyihiin ma jirin waxaa joogay goobta ciidamo kooban kaasi loogu talagalay keliya inay ka shaqeeyaan maadaama ahayd meeshu meel bar control ah iyadoo arintaasi markaasi keentay in galbad uu ka baxo magaalada jijigay sidoo kale goobaha ku hareereysan oo dagaalku ka socday inta ka dambeeyana dagaalku waxa uu day goobo horlaah oo afar jiha ah iyadoo markbana dagaalku noqday mid laga dareemay gudahaan deegaanka soomaaliya deegaanka ormada waxaa istaagay socodka gaadiidka sidoo kale waxaa istaagay oo markaasi la jaray oo dhanka digaag hormada laga jaray leerkii ka imaanaya leerkii weynaa ee markaas digaaga soomaalida ay ismaalayeen sidoo kale waxaa daciif noqday oo markaasi markuna laga wara in khadka internetka sidoo kale ahaa mid gaab galay oo markaasi meelaha kooban ka shaqeynaya keliya wayahay cabdixakiin maxaa ka socda marka hadda dagaalkii xaguu ku dambeeyey mala kala joogsado mise waa uu socdaa weli Eh, sacuudiya eh, dagaalka eh, xilli maqhribadii ku dhow ayaa waxaa markaas u noqday mid sidii hore kasoo yaraaday maadaama xilli habeena la galay iyada labada dhinac weli dhufashada ku kala jiraan waxaa soo gaaray goobta dagaalku ka dhacay ciidamada milatariga etoobiya oo hadda doonaya inay markaasi nabad ka dhaliyaan ama markaasi xabadda la joojiyo balse weli eh, ilaa haatan looma dhihi karo dagaalka wuu istaagay oo weli waxaa la maqlayaa rasaas teeteel ah oo ay soo ridayaan ciidamada oramada halka sidoo kale la maqlayo dhabaqa eh, rasaas ay ku duulayaan ciidanka deegaanka soomaalida eh, sidoo kale dagaalkani ayaa keenay maalmihii u dambeeyeyba khilaafaad iyadoo markaas kadibna ay noqotay in maanta deegaanka oramada ciidankooda weerar soo qaadaan khilaafka ayaa ka bilaabmay kadib markii bal control oo horay ugu taatay buurta taariikhi garamada oo jirta dhowr kilomitr islamarkaana eh, jacadka iyo eh, agabyada kale ee ka imaanaya eh, dhanka etoobiya markaasna u tilaabaya hadday noqoto dhanka soomaaliya ama haddii ay noqoto deegaankaba in markaas dhulta looga qaado maalmihii dambe ciidamada deegaanka iyo barkoontroba mm. waxaana la geeyey markaas jirta qoloji dhowr kilomitr oo ah meesha uu dagaal ka socdo waana goob markaasi ay joogeen marka hore ciidamada qowleyga loo yaqaano ciidama xaafadda ama ciidanka badaniga halka taas way diideen oo yidhaahdeen halkaani waa inaad meesha markaas lagu qaado cashuurta taasay ka biydiideen markaas ciidanka deeqa iyadoo markaasi maalmihii dambeeye cashuurta looga qaada waxay keentay ayaa layidhi kadib markii keelaaga bumadho ka wareegeen ama dhinac ka mare qaar ka mid ah gaadiidka kuwaasoo ka dhimanayay markaasi cashuurta dowla deegaanka iyagoo markaas wadooyinka sokeeya buurta kaaraam ka leexanay taasoo keentay marka in markii dambe ciidamada dhanka deegaanka ay markaasi u durkaan dhanka jaadka laga qaaday cashuurta iyo sidoo kale kala duwan isku soo duubo hadda waxa uu soolku ku hayo hmm. waa eh, bar control oo laga sameeyey eh, magaalada qoloji oo markaasi ah qayb ka mid ah dhulka deegaanka soomaalida hmm. eh, ay maamusho islamarkaana deegaanka soomaalida uu leeyahay halka sidoo kale magaalada baabiley oo magaalada soomaaliyeed oo ah goobta hadda ay ku sugan yihiin ciidamada oromada deegaanka kasoo qaadaya qoray deegaanka tagaga uu qaatay deegaanka oromada uu qaatay oo in magaalada aahad eh, eh, soomaaliyeed oo markaas eh, xilli dowladii cabdiilay markaas sheegay in la qaaday afti kastoo dadku ay yimaadaan aftidaas waxay ahayd ah, si cadaalada ku dhacin marka waaya u dambeeyey waxaa markaas lagu eedeynaya deegaanka iyo mas-uuliyiintiisaba inay dhoolbalaansi ay ku doonayaan inay ku qaataan dhulka soomaalida waryaheena magaalada jigjiga cabdixakiin gamaadiid ayuu ahaa oo nala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey dagaal u dhexeeya ciidamada dowlad deegaanka iyo kuwa waramada oo ka socda deegaanka qoloji ee duleedka magaalada jigjiga halkaas oo dagaal culus oo maanta soo bilowday ilaa caawa uu ka socdo wararka kusoo kordho wararka iyaga xiga iyo barnaamijyadeena iyo baraha bulshada ayaad kala socon doontaan saaxiibayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan oh, kalamaanay waa la yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadiyi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaaney shar ninkii cigsadaayay isagaa ka shalaaye shaybabkii la shaqeeyee shacabkooda ka eexday waa iyagaa ku shabbaaxay war cid kastaoo la shaqaysaba shirqool bay ku dilaane waa kuwaa ku shabbaaxay waa nin shabaab hayse wuxuu yidhi eh? shaluban ka dhacayo dhiigga layga shubayaa muuye lagu shukulayaa shaantina abaaran oo qaba askari oo ciidanka dowlada ogobyayn wal yeedhay eh. shabeelku dushiisa shimbiraha kuma degaano eh. shafli baa ruuxii shanta saaro eh. shallaay baa weligiis u dambee jidhay aryaadhaha war ma haysiina baryahan odayaashii shabaabe tay dhigaan hore loo yaabay shabaab mudankay lahaayeenoo marsiiyo midba maalinay toogteen warsoo hore looma dhihin bal ninkii la noolaa kara haysisiinabo warbaso hore looma dhihin ninkii makarsada isaga melwarsoo hore looma dhihin cagtii joogsan weydaa mar bay ceeb la kulantaa dheeray ummadda dambuu si kadhiyi doona war waxaa kaloo layidhi nimba wuxuu ergaystu abaalkeeda helaya warsoo horey looma dhihin nin abeesa koriyow adiga waaye axdii male qawaarij aryaadhaha warkaan ha dhex roorine eh. odaxaaji roog la dhihi jiro maalin dhoweed cows weyne ka lahay madaxweynaha afar odayaan kala tirsannaa eeminoo eh. war iga maqlaayo waa la taliha hayaanaan isku baabi'in shabaab galcaday inya ka wadeenoo budbudgeeyeen eh. ay labaatan xabadood madaxu uga dhifteen laakiin waxaasoo dhan waxaa ka daran sababtay ku maageen guri weynoo dabaqoo galcad jaal oo wiilow adeer u yahay xaaji roog iska lahay ey miina ku wareejiyeenaa la yidhi xaaji roogna waxau yidhiyaa layidhi walaalayaalow saanunama qabato mugaasay dhaheen gurugaan dowladda mugay timaado inay noo gashaan ka cabsahaynaa aryaadhaha dagaalka dowladda waa ku wada jirnaahe guriga hanaga dumino u yidhi inya ka tageenay cawadii saq dhexe u soo galeen inya xirxireenay baabuur dabada fataqanyuga siiyeenay budbudgeeyeen miya la arkaahe gaalnimaa lagu xukumoo si xunaa loo dilay war khawaarij walaal ma lahan eh. wanaag iyo xishood ma lahan eh. waa yeelkii kahari waaya eh. iyo wiilkii dabaroora ayagaa wadkood noqon waxaan dhihi lahaa lama jiro oo ku quuso eh. inay ku qisaasayaan war dadkaani cuqubada galeena ka soo baxdaye eh. kuwadda dibirsanoo maalindhowl caws weyn ka lahaa bal arka maydadkoodii meel joogaa laga waaye eh. laba ka mid ahaa la yidhi kii soo harana iyagaa dilaa layidhi aryadhaha sharwaadeeshiida dhaafima waxowshiinsaan awaashaalay sharwadeeshiida dhaafima waxowshiinsaan awaashaalay bal ninkii la noolaa karaa heesasi nabae ninkii dilay aabeese eh. ubadkee deesta eh. daaje rabeeya eh. dib u qooma meeye yadheegijari nin libax ku soo boodoo bixiyaha jabiyey eh. shabaabnimay bulloy warwaaqlow nin shabaab u heesoo ma jiro horumar gaaraaye hoog iyo baabuu kala kulmaa hororka shaydaan war waxaa layidhi nafti hallig naftihuuraa helay warbawa shartooda ay dhibaysa la iska daaye war reer banaadir waxay horu dhaheen kaari weyse waa ku haysataa waar wallaweynay ma iminka khawaariisu weli odayaal la socdaan warbawa dad baan garanayn khawaariish waa gebagaba iskaga harae eh. waxaan dhihi lahaa eh. dagaalkii shabaab lala galiyo degel xoraynteenna eh. qaar diidan baa jira haddeer oo dan gaara leh ka difaacan qarankeenna waa kama dambaystiinhorbashiirow abwaanguurana wuxuu yidhi difaaciyi laytal jirko la durgiyey ka dood qaaban war kalemaanay war ma haysiine khawaariijtii gobolka mudug midda ka raacday weligood ma aysan arkin umana aysa fadhin mana filanayn aryaa dalabow horta koobtiya koofidii laga kuudayu waa kaakow horta koobtiya koofidii laga kuudayu waa kaakow war cabdilow inaad meesha joogta ba u hadashaye buushashay ku jireen oo ka carareen haddaad aragto calooshaa ku xanuunaysa sababtoo ah baalladu xitaa kuma noolaan karaan waxaase intaasoo dhan ka sii daran shacabkii bacad weyne guryahay shalay ku dumiyeen maantay dhisayaan aarigadii bacad weynena isla maantay calankii ku xidheen degme cadowgii laga cayrshay oo shacabku ka maqan yahay haddaad arki jirteenna ree bacad weyne isla maantaba way soo degeen shacabka cabaarana waxaa la yidhi saacadaha soo socda calama u duuganay la soo bixi doonaan haddii cabdilla waxaa laga rabaa degmooyinka laga maqan yahay dadkooda inuu meel ku sheego markaa maanta reer galmudug waxaa u daaran maanto kalana madaxaana aryaadhaha nimanku toban iyo shan sanay ummadda dhibaayeen inay ordaan maahina cagaha dhulka ha ku celiyeen askaysina ha yeesheenoo rag hees ka dhigeen oo keliya heesu yeeleen xaytaa wuxuu orod badana bartiyowadnahabartiyowadnahe isku qabo ayba lamareehe warorta nimanku jahaadaan ku jirna ay dhihi jireene jinno lagu ordaa al-shabaab hortood abadkayma maqal allaylehe balaayoy nin baadbaada haysto allaylehe balaayo ku baahday adigoo ku baaqay waa nacas calaylehe balaayoy hadday nabaadu baado calaylehe balaayoy ninkan kuu birdhigine ka baxsadayna waa fulay war adinkadan waxaad ka tagtaanoo maanta taagan waryaa adiga naftirkaaguna waxaad ka tagtay allaylahee balaayoy lasku baray daraada war shabaab intay goorigoor tahay waxaan odhan lahaa dufaanku qaadiyo waa sahal dabayshuye ayaan daadku kula tegin war khawaarijtii waxay ka maraysaa allahayow dalmaaqaan allahayow dadmaaqaan qoridaad wadaan dw yahaygaraaridowarade soo lama odhan intaad qaaday xumba cuskay aryaadhaha samigay cabdullah isaguna soo dhegadhegeeya wuxuu yidhi shabaabka waxay dhaheen eh. ow cariirimaanka caymaana eh. iyo cuulees ciriya dhulka eh. cariirimaanka caymaana joodariada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida warshadda isbuunyada ee dubay fariimahaasi xubintaasi kalamana waxay u dambeeyeen barnaamijkeeni xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho anigoo ah saciid cabdiraxmaan cali ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay salaad cabdulla cumarna waa uu farsamaynayay intuu barnaamijka wada ku jiray intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo Thank you. dambaanoo qolay isku aaba'aanoo qolay noqonay ku aabba'a noqonay لك

ebow allahayo adiguna na